رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli siiradii nebiga kitaabkii looga hadlaayey ee rawdatul anwaar waxaan ka soo baxnoon soo gebagabaynay fadxigii maka iyo duulaankii maka salaaddii shukriga bilaal oo kacbada korkeeda ka aadaamay rasuulkoo maka sagaal iyo toban maalmood joogay suwac iyo manaad iyo cuso oo la burburiyey khaalid ibni weliid oo loo diray reer judayna intaasaa noogu soo dambaysay khaswatu xunayn duulaankii xunayn ayaan gelaynaa walamaa markii tamma uu taab noqday uu dhammaystirmay fatxu makka maka furashadeeda maka markii la furtay ijtamacad waxaa kulantay asharaafu qabaa'ilu qays qays caylaan waxaa kulmay mar allaala markii fatxu maka ay dhammaato maka laga faraxashay nimankii ashraafta ahaa ee ugu sarsareeyey qabaa'isha lagu magacaabo qays caylaan lishuuraa say markaa u tashadaan ilaan maxamed wuu soo socdaa leh wuu soo baabi'iyey qabiilooyinkii yaryaraa makana gacantaa lagu dhigay annagaa ku xignay ula jeedaan bal inay tashadaan wa fii muqadamatiha waxaana ugu horhoreeyey oo dadka qabiilooyinka isugu yimid safka hore kaga jiray hawaasin iyo wathaqiif nimankii reer hawaasin iyo reer thaqiif faqaaluu waxay dhaheen qad faraqa wuu faaruqay waa ka soo faraxashay moxamed min qitaali qowmihi qoomkiisa dagaalkooda dagaalkii quraysh uu kula jiray wuu ka soo faraxashay walaa naahiyata wax ka reebaayoo ka hor istaagaya ma jiro lahu asaga cannaa xaggeena maxaa xiga annagaa ku xigna waaye cid ka hor istaagi karta inuu nagu soo duulo ma jira bay markaa dhaheen walaa naahiyatan wax ka hor istaagi karoo u diidaya lahu asaga ma jiro cannaa xaggeenna saasay markaa yidhaahdeen fal naqsuuhu aan ku duulno qabla an yakzuunaa intuusan nagu soo duulin war annagu xuux aan dhahno intuusan xuux nagu soo dhira meesha la dhihi jiray sidaa darteed buu yidhi ayay dhaheen oo ay ku tashadeen intuusan naga dul imaanin aan ka dul tagno fa ajmacuu waxay go'aan ku gaareen amrahum arrintooda lilxarbi dagaal markay arrinta rogrogeen oo ay dhinac kasta ka fiiriyeen fa ajmacuu waxay ku kulmeen amrahum amarkooday isugu keeneen lilxarbi dagaal in moxamed lagu qaado wakhtaaruu waxay u doorteen liqiyaadatihaa dagaalka maamulkeeda maalik ibni cawf annasriyu ninka lagu magacaabo maalik ibni cawf annasri nin la yidhaahdo ayay u tala saarteen kaasaa markaa qaa'idka dagaalka laga dhigay fataxashada wuxuu isu wuxuu isku keenay wuxuu isku soo ururiyey jamcun kabiir jamac weyn ciidan weyn ayuu soo kulamiyey wanasala wuxuu la soo degay ciidankiisii biawtaas awtaas meel lagu magacaabo wa macahum waxaa la jira nisaa'ahum naagahooda wa daraariihim ilmahooda wa amwaalahum maalalkooda kulli qof kasta geel iyo lo iyo ari iyo ilmo iyo naago wuxuu leela lasoo kaxeeya buu yidhi maxaaba loo soo cararaa ayaa loosoo ordi lahaa ilmo iyo xoolo soomaayo cawr iyo xaas kulli ha lasoo wada buu yidhi in lasoo ururiyo ayuu go'aan ku gaaray oo lasoo wado wa kaana fiihim waxaa ku dhex sugnaa oo ciidankaa ama raggaa ku dhex jiray durayd bisimad ninka lagu magacaabo nin la yidhaahda dureed bin simat almashhuur caana ku ahaa biasaalati ra'yi ra'yi toosnaan kii ra'yi fiicnaa baa la odhan jiray nin ra'yi hagaagsan oo ra'yi toosan leh ra'yigiisana isaale uu yahay ninkaasuu markaa ahaa ninkaasaa ummadda aqoomka ku dhex jiray falammaa markii samica uu maqlay aswaata sibyaan ciyaalka codkoodii waalxayawaani iyo xoolaha qayladoodii asoo ciidankii ku dhex jira markuu maqlay nin odayna wuu ahaa sa'ala wuxuu weydiiyey maalikan maalig buu weydiiyey maalig waa kee waa ninkaannu hadda soo tilmaannay ee maalig ibni cawf annasri ahaa ee maamulkii qiyaadada loo dhiibay kiibuu la hadlay odayga nin aad u raaci fiicanna wuu ahaa maalikan can daalika arrintaa buu ka hadlay waa maxay buu yidhi waxaan qayqaylinahay ilmahan iyo xoolahan lodiyo bacaalah iyo geeliyo qaylinaya iyo arigiyo taaciraaya iyo wuxuu markaa maqlay fa qaala wuxuu yidhi maaligna aradtu waxaan doonay an ajcala inaan yeelo khalfa kulla rajul nin kasta gadaashiisa ahlahu iyo wamaalahu nin walba inay gadaashiisa taagnaadaan ilmihiisa iyo maalkiisa uu markaa difaaco liyuqaatila inuu ka dagaalamo canhum xaggooda ilaan caruurtaadii maalkaaga hadday gadaashaada taagan yihiin xog baad u dagaalamaysaa mana cararaysid dumarka waa laga xishoonayaa in la cararo saa darteed saasaa rabay buu yidhi fa qaala ninkii durayd bin simad ahaa wuxuu yidhi raaci da'ni wallaahi qawsaar waa tahay buu yidhi ilaah baan ku dhaartay raaci da'ni ari jire inaadan dagaal waxba ka aqoonin oo qawsaar aad tahay oo tab tagaal iyo tab xeladba aadan aqoonin yaa meeshiiga cadwaay waay qawsaar yahow qawsaarkiisa ah raaci da'ni ari jiraa tahay wallaahi dagaalna wax kama taqaanid wa hal yaruddu ma celinaya almunhazimu nin jabay miyaa shay celiya naagaa sheegtaaye waxa la rabo gadaashiisaa taagnaato haddii kii jabo uu jabo waa darbara ma nin jabayaa wax celiya buu yidhi doqonnimadaada innahaa dagaalku in kaanat laka haddaad adiga yeelato oo macnaha adiga aad yeelato guusha oo aad ku guulaysato lam yanfacka ku anfici maayo ilaa rajulun nin maahane bisayfihi iyo wa rumxihi nin seeftiisa iyo warankiisa wataa ku anfacaya waa haddaad guulaysato waayo ciidanku haddii aad la dagaalamaysay jabaan ayna cararaan maxaa la rabaa nin bursada ceyrsada waran iyo iyo iyo seef wataa laakiin nin maalkiisii geelkiisii naagtiisii ilmihiisa ay ag dhooban yihiin goormuu dagaalkuu gelaya goormuu dad jabay oo carrir kuu soo qabana waa ma jirta buu yidhi niyo qawsaaraa tahay dagaalna wax kama taqaanide xaaladdan wax ka beddel buu yidhi arrintaa wa in kaanad hadday ahaato arrintu calayka korkaaga oo lagaa guulaystana fudixat fii ahlika wa maalika ilmahaaga ahelkaaga iyo waxaa lagugu kor fadeexaynayaa maalkaaga say doonaan bay cadowgu kaa yeelanayaan naagahaagii ilmahaaga dhexdooda lagugu fadeexaynayaa wa ashaara wuxuu u ishaaray odaygii an yaruddahum inuu u celiyo carruurta iyo xaasaska iyo xoolaha ilaa bilaadihim bilaadkoodu u celiyo falam yaqbal maalik maalik kama ogolaan mana qaadanin ra'yuhu odayga ra'yigiisa ninkii ra'yigiisa ma uusan qaadanin oo durayd bin simad ahaa waa diiday maalik wa jamacahum wuxuuna isugu keenay ow cilmihii iyo xoolihii fii waadi awtaas waadi awtaas lagu magacaabo waintaqala wuu la guuray ninkii maalig ahaa bilmuqaatiliina dagaalyahanadiina wuxuu ula dhaqaaqay ilaa waadi xunayn waa laba waadi isku ag dhowaa midna ilmihii iyo xoolihii buu yeelay midna wuxuu geeyey wuxuu geeyey muqaatiliintii dadkii dagaalka gelahayay ilaa waadi xunayn bijaanibi waadi awdhaas dhankiisunbuu ku yiilay kama fogayn wanasaba wuu suray nasaba wuxuu taagay fiihi waadiga dhexdiisa kamaa ina kamaa'in waa ciidan dhulgal ah dhabagal baa lagu magacaabaa ciidanka qarsoon ee dhulka loo geliyo dadka soo socda ama cadowga soo socda waa ciidan dhabagalayaal ah oo jidgal ah yuu meesha fadhiisiiyey meeshana waa u dhaxeeyo seeshaasuu ku siro waa meeshay muslimiintu haddii ay damcaan inay soo galaan ay ka soo geli lahaayeen maalig ciidan tababaran oo dhabagal ah oo jidgal ah ayuu meeshii u dhigay wa calima wuu ogaaday rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam bitajammucihim is-urursigoodii ayuu rasuulku ogaaday inay is-urursadeen fa kharaja wuxuu ka soo baxay nebiga min makkata maka yowma asabti maalin sabti ah assaadis min shahri shawaal bisha shawaalna ay lix tahay wa macahu waxaa la socdaa ithnaa cashara alfa muqaatilin laba-iyo toban kun oo dagaalyahano ah wastacaara wuxuu ka soo dabar caarayaystay uu ka soo deqaatay min safwaan ibni umaya mi'ata dircin boqol cambuurbireed oo bi'aadaatihaa qalabkooda uu u dhan yahay cambuurbireedyo gaarahaya boqol oo haddana ay u dhammaystiran yihiin wixii lagula dagaalgeli lahaa biadaatiha wastacmala wuxuu madax uga dhigay calaa maka uu u dhiibay cataab bin asiid ninka lagu magacaabo bin asiid ninka lagu magacaabo wa fi طariiq waddada dhexdeeda ra'a almuslimuuna muslimiintu waxay ku arkeen sidratan geedgobeed cadiimatan oo weyn kaanad ay ahaan jirtay tucalliqu miday surato calayhaa geedka gobka korkiisa alcarabu carabta waxay sulan jireen aslixatan hubkooda way barakaysanayaan markay dagaal dagaalgelayaan bay geedka gobka ah hubkooda sursuranayeen markay surtaanna cabbaar uu u saaray waxay leeyihiin waan guulaysanaynaa ahaan bay markaa u qaadan jireen wayadbaxuuna kaaga sii daran way gowrici jireenoo xoolana way u qali jireen wayackifuuna cindaha wayna ictikaafi jireen dadkeenna gobolka midaa samayn jiray qubuur inta la tago wax lagu qalo la masaxdo yaa la ictikaafi jiray tiyoo kale waa waxaa la odhan jiray geedda daatu anwaad tii surashada u saaxiibka ahayd surmoolay baa la odhan jiray tii la suran jiray surashada u saaxiib ahayd geedkaa markay soo mareen fa qaala bacduhum saxaabada qaarkood waxay dhaheen lirasuuliillaahi rasuulka allah ay u dhaheen ijcal lanaa noo yeel oo noo sameey daata anwaatin surmoolay noo sameey mid surid u saaxiib ah geedkanoo kale ah oo annagana aan barakaysano wax ku gowracanno saasay markaa ula jeedaan daata anwaad noo sameey kamaa lahum daatu anwaad sida ay geed ay wax surtaan fa qaala rasuulku wuxuu yidhi allaahu akbar wax ka yaabiya markuu arkuu dhihi jiray allaahu akbar ama subxaana allah qultum waxaad dhahdeen kamaa qaala muusaa kamaa qaala qowmu muusa sida nebi muuse qoomkiisa ay u dhaheen limuusaa ijcal lanaa noo sameey ilaahan ilaah noo sameey saasuu hadalkiina u dhigan yahay hadalkiina saasuu u dhigmaa ilaah noo sameey kamaa lahum aaliha say ilaahya u leeyihiin kamaa lahum aaliha qaale wuxuu yidhi innakum adinku qowmun baad tihiin tajhaluuna oo jaahiliin ah qoom jaahiliina ayaa tihiin innaha sanam waxaan waa kudayasho waajilad waaye la latarkabunna waad koraysaan sanama man kaana qablakum dadkii adinka idinka horeeyey jidkiisaad raaci doontaan macnaha jidkii ay mareen dadkii adinka idinka horeeyey riwaayadaha qaarkood waxay ku dareen shibran bishibrin taaka taako dhudhun dhudhun xataa hadday idinka galaan mansa lugooley godkeeda waad ka dabageli doontiin yahuud iyo nasaar miyaabay dheen yaa rasuula qaala faman yaa kale waad raaci doontaan waadna ku dayan doontaan wixii ay sameeyeenna waad samayn doontaan wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen nadaran ayagoo fiirinaya likahrati aljeish ciidanka badnaantiisa ileen laba iyo toban kun ayay yihiin weligood kuma dagaalamin saddex boqol iyo fatxu maka ugu badnaydoo toban kun ay ahaayeen laba iyo toban kun ciidan gaarahaya ayay arkeen markaasaa waxay dhaheen lan tuqlaba alyawma maanta na lagama adkaanayay dhaheen na lagama adkaanayo maanta alyawma maanta waa badannahay macnaha fashaqa daalika way dhibtay arrintaa calaa rasuuliillaahi rasuulka dushiisa ma aysan wanaagsan inaysaa dhahaan war badnaan laguma liibaano walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla laba iyo tobankan kun way kala carari doonaan saddex boqol oo beder ku dagaalantayna way guulaysteen sidaa darteed arrintaa nebigu ma cajab gelinin waana waana ku darnaatay walammaa kaana markay ahaatay oo la gaaray cashiyatan galabtii jaa'a waxaa yimid faarisun nin faras saaran wa akhbarahu rasuulku wuxuu u sheegay biquruuji hawaasin reer hawaazin inay soo baxeen inay xaasiskoodii wanaagahoodii wanacamihim geeloodii inay la soo baxeen wa shaa'ihim aryaalkoodii inay la soo baxeen wax ay ka soo tageen ciidankoodii ee xasaskoodii ilmahoodii geeloodii lo'doodii arigoodii kulli ma jiro rasuulku marka intaa loo sheegay fatabasama wuu qoslay waa dhoola caddeeyey wa qaala wuxuu yidhi tilka khaniimat lmuslimiina hadan insha allah waa tiqa ilah watacaala lama baqo mar allaala marka xataa ku timaada ilah dhankiisaa la aadaa subxaanah watacaala waxaas aad tirinaysaa buu yidhi tilka khaniimat lmuslimiin muslimiinta haniimadooda waaye muslimiinta ku tegi doonta qadan berdoole insha allah haddii ilah yidhaahdo wa fi leylati alcaashir habeenkii tobanaad oo min shahri shawaal sanadii sideed ee hirada wasa wuxuu soo allah sala allahu calayh wasalam ilaa waadi xunayn waadigii xunayn buu soo gaaray fa cabba'a waa diyaariyey oo wuxuu habeeyey jeyshahu ciidankiisa saxaran xilli saxara xilli hore xilliga suxuurta oo kale ayuu habeeyey qabla an yadkhula fiihi intuusan waadigii gelin ka hor fa acطaa wuxuu u dhiibay liwaaءa almuhaajiriin muhaajiriinta calankooda licali bni abi طaalib wa liwaaءa alws calankii awsna liusayd ibni xudayr buu u dhiibey wa liwaaءa alkhasraj reer khasraj calankoodii lilkhubaab bin mundir buu u dhiibay wa acda alalwiya ana wuxuu u dhiibay liqabaa'ila ukhraa qabiilooyin kale qabiilooyinkii kalena calamooyin buu u dhiibay walabisa wuxuu xirtay nebiga uu labistay cayni laba camburbereed ayuu iska korgashtay gashtay waalbaydata iyo waalmikhfara koofibereedna wuu xirtay baydada iyo mikhfarku waa camburbereed koofibereedbe laakiin waa kala noocyo kaasuu markaa xirto asbaabtay tilmaamaysaa inkastoo ilaahay la tala saaranayo ilaahayna guul laga rajaynaayo haddana asbaabta lagama tago wax allaala wax aad ku badbaadi karto waa la samaystaa waa lagu dadaalaa ilaahayna waa la tala saartaa subxaana wa tacaala idan rasuulku laba cambuur bireed iyo laba koofi bireed buu xirtay uma intaa ka bacdi bada'ad waxaa bilaabatay muqadimati aljeyshi ciidanka kuwoodii horseedka ahaa waxay bilaabeen tanxadiru inay ku hoobtaanay ku daataan bilwaadi waadigii waadigii colku ay ku jireen yay ku daateen wahiya laa taclam ayagoon ogayn biwujuudi inay joogaan kamaa'ini alcaduwi cadowga dhulgalyaalkooda cadowga kuwii ay dhabbagalka ka dhigeen oo ay dhulka ku daadiyeen fiihi waadiga dhexdiisa inay joogaan ma aysan u malaynayn muslimiinta say u socdeen way isku daadiyeenoo way ku hoobteen fa baynamaa wakhti hiya ayadoo tanxatu ay ku hoobanayaan ay ku sii daadegayaan fiihi waadigii dhexdiisa idil cadow cadowgii waaba asagoo yamturu ku roobaynahaya calayhi muslimiinta korkooda annibaala gamunyo ka'annaha aad mooddo jaraadun ayax muntashirun ee faafaaya maxay kala kulmeen muslimiinta markay saas waadigii ugu daateen yaa yagamuun nimankii kama intay dhabagalkii ciidankii dhulgalka ahaa ee meesha aysan ku ogeen muslimiinta intay gamuuno kusoo tureen muslimiinta yaa sida roob oo looga dhigay sidii mataqaanaa ayax faafaya oo kale nibaala kaannahaa aad mooda jaraadun ayax muntashirun ee markaa faafaya wa shadda calayha way ku ordeen korkooda shadda rajuli waaxid hal nin orodkiisa oo kale muslimiintii hal mar baa lagu soo diray faldarabat way isbaranbareen marka faldarabat way isku dhex yaaceen muslimiintii way isku dhex baraanbareen muqadamihi muqadamati iljeyshi waxaa isku baraanbarnay ciidanka kuwoodii horseedka ahaa bi haadihi almufaaja'ati kadadaa aysan filayn darteed ayay isku baranbareen ayagoo dhan way isdhex qaadeen wankashafa wankashafa way feegmeen ama way carareen caamatu man man dhammaantood kaana fiiha ku dhex sugnaa oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah hal mar baa cagaha wax laga dayay watabicahum waxaa raacay man kaana khalfahum kuwii ka dembeeyeyna kuwii hore markay arkeen kuwii hore yaacahaya kuwii dambe way ka daba firxadeen ayagana fa saarad waxay noqotay hasiimatan caama jab guud bay noqotay marka hasiimo guud ahaana ayay markaa noqotay wasara waxaa ku farxay wasura waa farxay daalika arrintaa bacda almushrikiina mushrikiinta qayb ka mid ah wa bacda xadiiday alcahdi bialislaam sidoo kale dadkii islaamka ku cusbaana ayaguna way farxeen ilan dad baa hadda marka kasoo islaamay markaas lasoo islaamay oo hawaasin lasoo aaday amase qoladan xunayn way soo raaceen ayagiina way farxeen <laughs> ila meel dheer maba jirinba markii hore fa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi laa tantahi joogsan mayso haziimatuhum jabkooda duuna albaxri badda sokadooda sooma kala cararin wax muslimiinta soo celinahaya oon badda ahayn ma jiro say u cararayaan leh wa qaala akhun lisafwaan safwaan walaal u sugnaa wuxuu yidhi alaa baطla asixru اlywm alaa baطala waxaa buray asixru sixirkii waa bura alyowma maanta muslimiinta sixrun bay ku guulaysan jireen maanta sixirkii buryey mid baa yidhi wa qaala lahu wuxuu ku yidhi aakharu mid kale abshir bishaarayso bihaziimati muxamed muxamed jabkiisa iyo wa asxaabii asxaabtiisa fawallaahi ilaahay baan ku dhaaranaye laa yajburuunaha laa yajburuunaha ka kaban maayaan abadan weligood dhab jabkan maanta ku dhacay weligood inaysan ka kabanaynin faqadiba wuu xanaaqay safwaan calayhimaa labadaa nin ee isla hadlaayey korkooduu ka xanaaqay safwaan waa mushrik waa weli maca daalika asoo saas ay tahay ayuu ka xanaaqay korkooda safwaan wahwa mushrikun asagoo mushrik ah wa cikramo ibni abi jahalna uu ku jiray dadkii wahwa asaguna xadiidu alcahdi bilislaam dadkii ka carooday hadalka islaamka kuwa ku cusub buu markaa ka mid ahaa cikram ibni abi jahl wantaharaahumaa wayna ka canaanteen safaan muxuu uga xumaanayaa wuxuu uga xumaanayaa inkastoo dhanka gaalada uu weli islaamin ee mushrikiinta uu markaa ku jiro wuxuu uga xumaanayaa nimankaa reer hawaasin ah waayo nebi moxamed sal alla wasalam isaguu ka mid yahay xaaladda noocaas ah ayaa markaa kelifaysa amaa rasuuluullahi rasuulkii ilaahay fahabata wuu sugnaaday fii qaliilin in yar buu ku sugnaaday asaga iyo in yar baa sugnaaday oo aan cararin oo min almuhaajiriina iyo walansaar ka mid ah watafiqa wuxuu guda galay yarkudu inuu ciirinayo rasuulkuu garaacayo baqalatuhu baqashiisii markuu arkayba inay <coughs> saxaabadii kale carreenay jareen asaga dhanka gaaladu ay joogaan buuba usii cararayba geesi buu ahaa rasuulka sal alla alih wasalam wuxuu sii garbaashka kusii dhuftay baqashiisii wadafiqa wuxuu guda galay nebigu yarkudu inuu cayriyo baqalatuhu baqashiisii litaqadama si uu horay ula socoto si wuxuu rabaa ay horay usii geliso dhanka dagaalka naxwa alcaduwi dhanka cadowga wahuwa yaquul asagoo dhahaya ana anabiyu laa kadib nebi baan ahay ana anigu annabiyu nebi baan ahay laa kadiba been ma sheegaayo buu dhahay rasuulka sal alla wasalam nebi baan ahay been ma aha sixir ma aha waxyaabaha aan wato ana ibni cabdiilmualib ina cabdiilmualib baan ahay ana ibni cabdiilmualib baan ahay oo awowgii buu markaa sheegtay oo dhib ma laha ile awowgu waa aabbaha oo kale wa akhada abu sufyaan ibni xaarifna wuxuu qabtay bilijaami baklatihi nebiga baqashiisa lijaankay ku xiran tahay xariggeedii buu qabtoo waa cadaadinayaa wuxuu diidaa inuu rasuulku ay la hormarto kadibna cadowga ay dhex geyso saasuu usoo qabtay wuu soo dhufanaya walcabaas cabaasna birikaabihi rikaabkiisu markaa qabtay cagasaarka baqasha marka la korhayo meel waxaa jirta dhugta la saarto kor loogu istaago taasna waxaa qabtay cabaas lianlaa yusrica saysan ula degdegin ay dhaqso u geynin naxwa alcaduwi dhanka cadowga fanasala waaba ka degayba rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam can ilbaklati baqashii ayuu ka degey eh, ayuu ka degey wa dacaa rabbahu rabdigii ayuu tuugay wastansarahu istinsaar ayuu weydiistayoo gargaar buu ilaahay weydiistay wa amara alcabbaas cabbaas buu amray rasuulka wa kaana cabbaas wuxuu ahaa jahwariya sawh nin cod dheer buu ahaa cabaas qayli buu yidhi waxaad eh, an yunaadiya inuu u naadiyo u waco asxaabahu asxaabtiisa asxaabteeda iigu yar buu dhahay nebiga fanaadaa waa dhawaaqay cabbaasna aad buu u cod dheeraa wamala'a alwaadi waadigii iyo togii oo dhan buu ka buuxiyey bisawtihi codkiisa alaa ayna asxaabu samura war aawa nimankii asxaabu samura reer asxaabu samura aaway nimankii nebiga geedda hoostiisa kula bubaayactamay aaway kuwaasaa laga bilaabay fa catafuu way soo laabteen naxwa asawti dhanka codkay u soo laabteen fa catafuu way soo noqdeen naxwa asawt dhanka codka cadfata albaqari lo'dasay ugu soo noqoto calaa awlaadiha ilmaheeda xataa xayawaanka hooyooyinka sidooda wax wax dhala bani aadamka iska daa caqli bay leeyihiin xataa xayawaanka caruurtoodu aad bay ugu codfaan lo'du hadday maqasho ilmaheeda qayladooda waa u soo ordaysaa yaquuluuna ayagoo dhahaya labayka labayka hee hee ku ajiibe ku ajiibe xataa ida ijtamaca ilaa ay ku soo urureen minhum rasuulka xaggiisa minhum xaggooda mi'atan boqol istaqbaluu way qaabileen boqolkoodiiba alcadow cadowga waqad tataluu wayna dagaalameen wasurifat waa la leexiyey addacwata wicitaankii marka hore maxaa yaa loo wacay asxaabu samura waa nimankii nebiga sulxudaybiya uu kula ballangalay kula mubaayactamay geeddii hoostooda waa kun iyo afar boqol qof bay ahayn oan soo marnay oo dhammaantood rasuulkuu janno ugu bishaareeyey sal alla calayh wasalam ilaahayna uu kitaabka ku qiray inuu raalli ka noqday laqad radia allah can ilmu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajar nimankaasaa loola jeedaa wasurifat waxaa loo leexiyey addacwata wicitaanka ila alansaar reer ansaar baa loo wacay haddana uma haddana ilaa bani alxaarif ibni qasraj watalaaxaqad waxaa isku waxaa isku iska daba timid watalaaxaqad way ishaleesho waxaa iska daba timid kataa'iba almuslimiin muslimiinta cutubyaalkooda waaxidatan mid tilwa aluqra mid kale kadib xata ijtamaca ilaa ay ku soo urureen xowlahu rasuulka gaarkiisa jamcun cadiimun koox aad iyo aad u fara badan waanzala allaahu ilaahay baa soo dejiya sakiinatahu xasiloonidiisa calaa rasuulihi rasuulkiisii wuu ku soo dejiyey wa cala almu'miniin mu'miniintuu ku soo dejiyey waanzala ilaah wuxuu soo dejiyey junuudan ciidan lam yarawhaa aysan arkaynin fakara lmuslimuuna muslimiintii way ku rogaal celiyeen waxtadama waxaa holcay alqitaala dagaalkii faqaala sal allahu calayh wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi al'aana hadda ayaa xamya uu kululaaday alwaqiisu tinaarkii jika muufadii hadday kululaatay macnaha dagaalkii baa xoog u dhacay waay wa akhada wuxuu soo qabtay nebiga qabdatan cantoobo oo min turaabin carra ah farammaa biha wuu ku firdhiyey wujuuha alqowm wuxuu yidhi haashat ilwujuuh wejiyaalku ha xumaato wejiyaalkii gaano famala'a waxaa ka buuxsamay acyunahum indhahooda turaaban caro falam yazal ma aysan ka zuulin xadduhum xadkoodii waa awooddoodii kaliilan inuu daciifo wa amruhum amarkoodiina mudbiran inuu dibjees ku dhammaado xataa tafaraquu ilaa kaafiriintii ay kala tagtageen wa harabuu ay carareen watabicahum almuslimuun muslimiintii baa ceebsatay yaqtuluuna ayagoo laynaya qaarkood waya'siruuna ay qafaalayaan xataa akhaduu ilaa ay ka soo qabteen annisaa'a haween wadaraariya ilmo waasaruu waxay soo qafaasheen kahiiran in badan oo min almuxaaribiina dadka muxaaribiinta ah wax badan oo dadka dagaalka ku jiray ah wa jurixa waxaa la dhaawacay yowma idin maalinta khaalid ibni weliid jiraaxaad daaliqa jaraaxooyin iyo dhaawac weyn oo xeel dheer baa la gaarsiiyey wa aslama waa islaamee wa aslama waxaa islaamay kahiirun in badan oo min mushrikii maka maka mushrikiintooda ka mid ah limaa ra'ow markii ay arkeen min cinaayatiillaahi ilaahay ilaalintiisa birasuulihi rasuulkiisa u ilaaliyey sala allahu calayhi wasalam intaa markay arkeen baa intii ugu dambaysay u dhammaystirantay aygiina markaa way islaameen khaalidna dagaalkaa wuu ku dhaawacmay khaalid intuu mushrikiinta la jirayna macrakada waa ka soo qaybgala muslimiintu la dagaalamayey markii nebiga uu rumeeyeyna dhanka kaleu markaa ka socday oo dhankaasuu la dagaalamayey saa darteed dagaalkuma dhiman bay taariikhdu tilmaantaa war waad u jeedaan buu yidhi korkayga waran seef tuurid wax aan ku aalin ma leh laba far meel la saaro ma ilaa dhaawac baa ku yaalaa haddana waan dhimanayaa sida dameerka uu u dhinto yaa waxaan ugu dhimanayaa buu yidhi gogoshayda korkeeda khaalid war u sheega fulayga cabsanaya kaa dareensiiya jasadkayga meel far la saara ma ilaa dhaawac baa ku yaala haddana sida dameerkaa sariirta ku dhimanaya ma uusan rabin meesha inuu ku dhinto say noqotaba qaswatu xamayn waa noo sii socotaa waxaanu geli doonnaa mudaaradat almushrikiin mushrikiintoo la bursanooyo oo ay muslimiintii bursanayaan mushrikiintii reer hawaasin ay isi soo bahaysanayeen rabay inay nebiga ku soo duulaan oo intay carareen muslimiinta ay ka daba cararayaan waynu casharka soo socda haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala balse meeshaa inoo joogto wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam